وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق كخصوص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أموك فيك صدق ووفاء وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن لم يمد امرؤ لكن طلا فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كصف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال واخصص بفاء عطفا ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا عطف النسق هذا محله تال cadfu cafunasaqi cafunasaqa taalin taabic weeye taabica oo bixarfin maca xarfin xaraf micii ahaaday xarafka oo mutbicin raacinayo wadalika ka khasis biwuddin kalgaceel iyo wahanaa'in ammaan man ruux ku khasis sadaqa run sheegay yacni wuxuu leeyahay musanifka tawaabicdii ayaan ku soo jirnay shan ayay ahayd saddex ka mida ah ayaan ka soo baxnay kii afraad weeye waa cadfunasaq cadfu nasaqa ee sida musanifka uu u tilmaamay waa taabic asaga iyo matbuuciisa xaraf xurufulcadaf ka mida uu u dhexaynayo taalin bixarfin mutbicin xaraf icraabka iska raacinayo ayaa taabica iyo matbuuca u dhexaynaya kaasaa cadfu nasaq la yidhaahdaa macduufka iyo waxaan u jeedaa taabica iyo matbuuca xaraf hadduusan u dhexaynin cadaf ma aha xaraf haddii uu u dhexeeyo xarafkaa u dhaxeeyaana icraab uusan iska raacin hayninna asna cadaf ma aha oo waxaa jiraa ay tafsiiriye la yidhaahdo ay tafsiiriye la yidhaahdo laba ismi oo la kala bedelayo ayay dhexdooda dhacdaa ama la isku bayaaninayo sida haadaa kadanfarun ay asadun baa tiri haadaa kadanfarun kani waa kadanfar ay asadun libaax asaduntaas kadanfarku bayaan u yahay ama bedel ka yahay taabica iyo matbuucana xaraf baa u dhexeeyaayo waa ay isla markaana xarafka icraabka iskama raacinhayo oo aydaba haddaan la keenin icraabka uu iska raaci lahaa markaa tawaabicdii oo dhan waxay ku bixi taabica iyo matbuuca xaraf icraab iska raacinaya ayaa u dhexeeya yahay xarafka xadafkiisa ka warran ibnu maalig ee koox la socotaa waxay leeyihiin tawasucuu ku bannaan yahay waa bannaan tahay xarfulcadafka in la xadfo jaaa zaydun wacamru wabakru meesha jaaa zaydun camru bakru inaad tidhaahda xuruufulcadafka xadaftaa daruuratu shicri khaaskuba aha sidaa ayay wadaan naxwiyiin badanna waxay leeyihiin xarfulcadaf lama xadfi karo ilaa daruuratu nadmi iyo dani kuu khasabtay iyo cadadka la tirinayo waaxid inaan alaaa la yidhaahdo mooye meel kale laguma xadfi karo labadaa madhab ayaa ku jira laakiin in la xadfi kara ayaa loo badan yahay waayahay yaa yani raajixaan ujeedaa sideedana cadaf marka la isticmaalayo weliba cadfunasak la isticmaalayo waxaa macduufu calayhi noqonaya wax lagu cadfayo saddex qayb ayuu u qaybsamaa macduufu calayhiga saddex qeyb ayuu u qaybsamaa saddexdaa qeybna waa lafdi inaad wax ku cadafto maxal inaad wax ku cadafto tawahum inaad wax ku cadafto saddexdaa qayb wey lafdi inaad wax ku cadafto sida jaaa zaydun wa camrun oo kale jaaa zaydun camrun waa cadfan yahay zayd lafdigiisu ku cadfan yahay oo rafcaduu ka raacay waa yahay maxal inaad ku cadaftaana way dhici karta shuruud buu leeyahay tawahum in wax lagu cadfaana way dhici karta saddexdaa qayb ayuu u qaybsamaa mid walba shuruud buu leeyahay lafdi haddii aad wax ku cadfi hal shardi buu leeyahay lafdi horreeyey macduufu calayhi inaad ka dhigto ismi dambeeyena aad ku soo cadafto hal shardi ayaa loo shardinay shardigaasi waxaa weeye imkaanu tawajuhi lcaamili caamilka meesha yaallo waa inaad ku diri karta macduufka dambe macduufka xarfucadafka ka dambeeya inta xarfucadafka meesha aad ka tuurto waa inaad isaga si toose ugu camal siin karta haddaadan ku cabalsiin karin cadaf ma suuroobayo sida waxaad tiray maa jaaءanii min axadin ama maa jaaanii min imra'atin walaa zaydin oo jare ma bannaan maa jaaanii min imra'atin imra'adaani waa faacilkii jaa'a minta jaraysaana waa zaa'id minta zaa'idkee markii ay wax jarayna waa annagii saddex shardi u soo sheegnay sooma ahayn saddexdaa shardi waxaa ka mid ahaa majruurka waa inuu nakiro yahay saxiix soo maahan waziida fii wasiida fii nafyi washibhihi fajar nakiratan kamaali baaqin min mafar ayaan ku soo marray majruurka nakiro inuu yahay shardi ahayd sax soo haddaba min imra'atin nakiranimadii waa laga hayaa shuruudii ayay jamcisatay mintana waa zayd zaydin kuma cadfi kartid lafdiga oo imra'adan lafdigeedan jira inaan ku cadfayaayo walamra'atin inaan idhaahdaa ma bannaano waxaa ujeedaa walaa zaydin inaan idhahda ma bannaano waayo zayd macrifo weeye min zaa'idana ma jari karto haddii macduufka macduufu calayhiga meesha laga saaro mintasi toose looguma jehayn karo zayd oo lama dhihi karo maa ja'nii min zaydin wax bannaan maaha marka waxaa shardi ah imkaanu tawajuhi alcaamili ila almacduuf caamilka macduufka in loo jehayn karo ayaa shardi ah halkaa shardi buu leeyahay lafdi haddii wax lagu cadfiyo maxal haddii aad wax ku cadfiy saddex shardi buu leeyahay maxal baad rabtaa inaad wax ku cadafto saddex shardi waa in la helaa saddexdaa shardi shardiga hore imkaanu duhuuri اlmaxalli fi اlfasiix waa shardi shardiga labaad shardiga labaad wujuud اlmuxriz caamilkii dalbaya waa in la hayo waa shardi labaad shardi saddexaad wuxuu ahaa shardi saddexaad ayaa jira oo sheegi doona insha allah xusuusan doona adigu saddex shardi ayaa loo shardinayay saddexdaa shardi shardiga hore imkaanu uhuuri imkaanu duhuuri اlmaxalli fi اlfasiix maxalkan wax lagu cadfayo maxal bannaanka la keeni karo waa inuu yahay isticmaalka fasiixa ah yacnii ismi horreeyey maxalkiisaad rabtaa inaad wax ku cadafto ismigaa maxalkiisa aad wax ku cadfi maxal bannaanka la keeni karaa waa inuu yahay sida waxaan bannaanayn inaad tidhaahdo marartu bizaydin wa camran ma bannaano camran aad nasbiso oo camar maxaad ku nasbisa he zaydin bizaydin ba'dan xarfuljar weeye zaydna mafcuulu bihi weeye waa annagii soo marnay oo majruur oo dhan waa mafcuul fii maxalli nasbin buu yaalla maxalkiisii nasbadaan ku cadfin ma bannaano inaad tidhaahdo waayo isticmaalka fasiixa ah marartu bizaydin bacdaa inta la xadfo zayd in bannaanka la keeno nasbihiisa oo la yidhaahdo marartu zaydan de qiyaasba ma ahayn marka isticmaalka fasiixa ah ee in la muxuu ahaa maadaama maxalka aan bannaanka la keeni karin maxalka waxba laguma cadfi karo imkaanu duhuuri اlmaxalli fi اlfasiix shardi wey shardiga labaad wujuud اlmuxriz caamilka doonayo maxalkaasi waa inuu meesha joogo inna zaydan wa camrun haddii aan tiraahdo ka waran inna zaydan zayd waa nasbisan yahay ismu inna wey wa camrunaan rafciyey maxaan u rafciyey zayd waagu mubtadaha ahaan jiray maxalkiisiiyaan ku cadfaya taana ma bannaana maxaa dhacay imkaan waxaan u jeedaa lmuxris aan la haynin muxris bimacnaa aalibu lilmaxalli baa loo jeedaa caamilkii maxalka dalbayey waa la nasakhay ibtidu ahaa ibtidihiina inaa nasakday maadaama caamilkii dalbiiyo maxalkan aan la haynin maxalkiioo caamilkiisi meesha laga qaadaan wax ku cadfi laa yajuuz wax bannaan maaha imkaanu lmuxriz waxaa ujeedaa wujuud lmuxriz shardi labaad wey shardi saddexaad baa jira bal markiisaan eegi doonaa waa cadafka saddexaad waxaa weeyaan tawahum in wax lagu cadfo yacni ismigaa hore majruur inuu ahaan jiraan u maleeyey mana jarna ogow inuu majruur ahaabay ila noqotay ee majruurka ila noqotaan ku casfay waa bannaan tahay lafteeda laakiin hal shardi ayaa la shardini shardigaasi muxuu yahay shardigaasi waa imkaanu dukuuli اlmutawaham imkaanu ama muxuu ahaa ha imkaanu dukuuli اlmutawaham caamilka la tawahumayo in la geliyo macduufu calayhiga waa inay suuroobi karto caamilka mutawahamka ah in macduufu calayhiga la geliya waa inay suuroobi karto oo arrintu waa inay tahay lastu qaa'iman walaa qaa'idin jar waa loogu cadfi karaya waayo waxaan soo marray xuruuftii sida layse u camalfalaysa musanifka wuxuu soo sheegay raxmatullaahi calayh wa bacda maa walaysa jaral bal khabar maa iyo laysa sida badan khabarkoodaba in lagu jaro wey haddaba lastu qaa'iman qaa'imantan waa khabarkii layse wuna nasbisan yahay laakiin waxaan tawahumay khabarka inay ba zaa'ida ku jirto oo ba zaa'ida uu ku janaya ila noqotay walaa qaacidinaan jar sidaa ugu cadfay waad dhihi kartaa waayo waxaa suuroobi karaa caamilka mutawahamka ah in la geliyo macmuulkii inuu ku jiray loo mari oo lastu qaa'iman qaa'imantii in ba'da la geliyaa suuroobi karto oo la yidhaahdo lastu biqaa'imin mar haddii caamilka la gelin karo khalaas dhibku ma jiro haddiise caamilka mutawahamka ah macduufu calayhiga in la geliyaaba ayaa suuroobaynin ama gelinteeda qaliil ay tahay caamil mutawahama wax ku cadfaya inaad tidhahdaa ma bannaano sida waxaad tidha maa kuntu qaa'iman walaa qaacidin ma dhihi karti waayo kaana manfi ah khabarkeeda baa zaa'id in lagu jiro qaliil buu ahaa aad buu u yaraa mar hadduu aad u yaraa ba'diyooba maqanba waan tawahumiye wax baan ku cadfayaa arrinkaa ma bannaano adigu shuruuda ayaa loo shardiyaa taalin waa khabar muqadama cadfunasaqi ayaa mubtada muahara cadfunasaqi cadfunasaqi taalin waa khabar marfuuc calaamatu rafcihi damatu muqadaratu cala alyaai lmaxduufati liiltiqaa'i saakinayn asluhu taalii buu ahaa taalii isagoo ahaa ayaa ismigii la tanwiiniyey tanwiinta waa nuun reeban ya-dana way reeban tahay iltiqaau saakinayn ya-dii baa la xadfay ya-da xarakadii ka horraysuu tanwiinkii fuulay taalin qaadin oo taalin taabic weeye taabica oo bixarfin maca xarfin xaraf mici ahaaday xarafka oo mutbicin raacinaya cadfunasakhi cadfunasakh wadaalika ka ksus khasis weeye biwuddin kalgaceel ku khasis iyo wa haraa'in ammaan man ruuxii sadaqa run sheego biwuddin iyo haraa'in ayaa la isku cadfay wow ayaana xarfu cadaf laga dhigayoo u dhaxaysa waka ah, sax shardigii ee saddexaad oo halaansanaa waxa weeyaan kownu lmaxalli bixaqi alasaala kownu lmaxalli bixaqi alasaala maxalka la tawahumaxalka wax lagu cadfaya maxal meesha xaq u waa inuu yahay asal ahaan waa inuu meesha xaq uleeyahay leeyahay mahal aan xaqba u lahayn sida waxaad tidhi ana daaribun zaydan wa camrin jan haddaad ugu cadafta ka waran oo maxaad ku jirtay hee daarib ismi faacil macmuulkiisa in loo idaafeeyaa bannaan oo daaribu zaydin la yidhaahdo soo maaha maxalkaasaan wax ku cadfayaa maanta ma maba idaafaysan wuu nasbisan yaha lakiin ku cadfayaayo zayd wa camrin wax banaan ma aha sababtoo ah jarkan aad sheegaysaaba meesha asal kuma lahayn ilaa zayd mafcuulu bihi wey in la nasbiyaa asala ah. in la jaro mudaafu ilayhinimo lagu jaraana wasfinimadaa keentay asal ma ahin haddaba maxalkan aad waan ku cadfi aad leedahay mana joogo aalla ma ah mar hadduusan asal ahayn wax lagu cadfi kari maayo oo shardiga saddexaad wuxuu noqonayaa kownulmaxalli bixaqi alasaala maxalku waa inuu meesha asal ahaan xaq u leeyahay falcafu muطlaqan biwaawin uma faaxata amawka fiika sidqun wawafa waatbacat lafdan faxasbu bal walaa laakinka lam yabdu mra'un laakin alaa falcafu cadaf muطlaqan xaaluu yahay mid la ilaaqi biwaawin ayuu ku dheehnaaday uma ayuu ku dheehnaaday wafaa ayuu ku dheehnaaday waxataa ayuu ku dheehnaaday waam ayuu ku dheehnaaday waaw ayuu ku dheehnaaday wadalika kafiika dhexdaada ayuu ku sugnaaday nin yahuni sidqun run iyo wawafaa'un ballan oofin wa atbacat way raacisay lafdan lafdigay raacisay fa xasbu fahaadaa xasbu kaasaa kugu filani bal iyo wallaa iyo walaakin wadalika ka lam yabdu mu uusan muuqanin imru'un ruux laakiin talaa waladu dabyaa muuqday halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka xuruufta cadafka loo isticmaalo sagaal xaraf weeye bacdu naxwiyiin sida ajrubi oo kale waa kusoo ku marnay toban ayay ka dhigaanoo imaa bay ku daraan imaa musanifkaa soo wadaayo wejka raajixa ayuu maray xarfulcadaf ma aha oo wuxuu sheegi doonaa imaa ow ayay la macno tahay laakiin xarfulcadaf ma aha sidaa ayuu keeni doonaa in sha allahu tacaala wa milu ow fi lqasdi ima aaniya fii naxwi ima dii wa ima naaiya ayuu keeni doonaa imaa haddii laga reebo inta soo hadhay sagaal bay noqonayaan sagaalkaa xarfulcadaf sagaalkanba waa wada xuruuf xuruufna ajruumigii waxaan ku soo marnay inaan la isticmaali karin ilaa meesha macna inuu ka faa'iideeyo mooye soo sidaa ma ahayn waa xarfun ja'a limacnan ay ahayd haddaba xuruufulcadafkani waa inay macno meesha keenaan way qaybsamayaan horta awala xarf walba macno ugoonniyo oo gaar ahaaneed buu leeyahay taa intaan la gaadhin ayaa si guud ahaaneed way qaybsamayaan oo laba qayb ayay u qaybsamayaan qayb macduufka iyo macduufu calayhiga lafdan wa xukman ayay wadaajinayaan lafdan oo xagga icraabkay wadaajinayaan xukman oo xagga macnahana way wadaajinayaan oo lafdan bay wadaajinayaan waxaa loo jeedaa macduufka iyo macduufu calayhiga icraab iskuma garab mari karayaan jaaa zaydun wa camru waa wada rafcisan yihiin xagga macnahana way wadaajinayaanoo muhbat hadduu macduuf macduufu calayhiga yahay macduufkana muhbat buu noqoni ma ku garab mari karo macduufu calayhiga hadduu manfi yahayna macduufkana manfi buu noqona ma ku garamari karo sida jaaa zaydun wa camru zayd wuu yimid camarna wuu yimid wy jaaa zaydun walaa camrun inaad tidhaahdaa ma bannaano zayd wuu yimid camar ma imaanin wax jiro maaha wow looma isticmaali karo hadduu nafyi ku jiro maa jaaa zaydun uu ahaana walaa camru waay camarna ma imaanin oo nafyigay wada qaadanayaan qolana macduufka iyo macduufu calayhiga waxay wadaajinayaan lafdiga icraabka oo keli ah amaa macnaha way kala bedelmayaan qolada macduufka iyo macduufu calayhiga lafdan wa xukman wadaajinayo lix xaraf wey sagaalka xarafee xarfulcadafka ah lix xaraf wey waa lixdan uu soo hormariyey oo waaw iyo fa iyo uma iyo ow iyo am iyo xataa wey waa yahay qolada macduufka iyo macduufu calayhiga icraabka keli wadaajinaya macnahana aan wadaajinayninna saddex weeye waa bal iyo laa iyo laakiin intaasuu sheegaya falcafu cadaf mulaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay macno iyo lafdi macno iyo lafdi labadaba loogu cadfayo kaa'inun biwaawin wow ayuu ku dheehnaaday wa uma ayuu ku dheehnaaday wa ayuu ku dheehnaaday wa xataa ayuu ku dheehnaaday wa am ayuu ku dheehnaaday wa aw ayuu ku dheehnaaday wadaalika kafiika dhexdaada ayuu ku sugnaaday sidqun run iyo wa wafaaun ballan oofin wa atbacat way raacisay laa iyo walaakin iyo bal iyo laa iyo walaakin atbacad way raacisay bal iyo laa iyo walaakin saddexdaa xarafna lafdan lafdigay raacisay macduufu calayhiga icraabku u jeedaa fa xasbu waa qabar mubtadihii ka xadfan yahay fa haadaa kaa ayaa xasbuka kugu filan oo kaafigaagi ahay wadaalika ka lam yabdu ma uusan muuqarin umru'un ruux muusan muuqanin laakiin alaa waladudabyaa muuqday alaha awsha canugeedaa la yidhaahdaa ama wixii qoob lahoo dhan canugiisaa la yidhaahdaa ka lam yabdu umruun umru'unta macduufu calayhiga ah nafyi bay qaadatay oo muuqad la'aan ah alaha macduufka ana maadaama xarafka cadafka loo isticmaalay laakiin uu yahay cagsigiisoo ibaad ayuu qaatay oo muuqad ah aada in la fadxiyo weeye haddii la kasriyo ilaa la yidhahdo waa khamrada haddii la godaana luqunta weeye ulaa facif biwaawin saabiqan aw laaxiqan fi lxukmi aw musaaxiban muwaafiqan facif cadaf biwaawin waa waxaad ugu cadaftaa saabiqan mid horreeyey aw laaxiqan mid dembeeyey fi lxukmi xukumka ku horreeyey ama ku dembeeyey aw musaaxiban mid la saaxibayo muwaafiqan waafaqsan halkanna wuxuu ka hadlayaa xuruufulcadafka mid walba si gaar ahaaneed macaanida uu faa'iidaynayo ayuu bilaabay wow ayuu u soo hormariyey wuxuu leeyahay wowda mulaquljamc ayay faa'iidaysaa mulaquljamci waxaa loo jeedaa macduufka iyo macduufu calayhiga xukumka meesha yaallaa way ku kulmeen way wada sameeyeen in ay wada sameeyeen wax ka zaa'idsanna wowda lagama faa'iidaysanayo jaaa zaydun camrunaa tiri wawda waxay faa'iidayni zayd iyo camar imaatinka way ku kulmeenoo imaatin way wada sameeyeen oo labadaba mid walba waa yimi intaa wax ka zaa'idsanna wawda ma faa'iidaynayso oo ah inay wada socdeen markay imaanayeen inuu macduufu calayhigoo zayd soo horreeye camar dambeeyey in macduufka ugu horreeyo camar a zaydna dambeeyey arrimahaas wawda lagama faa'iidaysanayo mutlaqul jamac ayay faa'iidaysaa sidaa ayay ola jeedaan sidaa waa jumhuuru naxwiyiin madhabkooda kuufiyiin ayaa khilaafsanoo tartiib bay faa'iidayni bay yidhaahdeen laakiin raajixu may tartiib ma faa'iidaynayso laakiin hal garo mar walba laba kelima haddii la isku cadfo wowba ha loo isticmaalo asal ahaan wuxuu keenayaa macduufka iyo macduufu calayga sida loo sheegay inay u kala horeeyaan asal ahaan weeye kala hormarintaasi ayaa waxay leedahay sideedaba martabo iyo martabo iyo darajo gaar ahaanayd laakiin wowda ma ayan keenin asalkaa in la garabare macduufka macduufka dambeba xukunka inuu ku horreeya wax dhici kara weeye waka facdif cadafay biwaawin wow waxaad ugu cadaftaa saabiqan mid horreeyey mid dambe ku cadafta oo macduufkaa dambeeye macduufa calayhi horreeye ku cadaf ow laaxiqan anma mid dambeeye cadafoo macduufa calayhiga maduufka horey maduuf alayhiga horreeye maduufkaa dambe ma maduufkaa dambe horreeyaan ujeeda maduuf alayhigaa dambeeyey fi xukumka ku dambeeyey ow musaaxiban mid la saaxibay oo muwaafiqan waafiqsan wasus biha cadfa aladii laa yugnii matbuucuhu kastafa haada wabni waqsus khasis bihaa wowda waxaad ku khasistaa cadfa aladii shay cadafkii laa yugnii usan maarbaynin matbuucuhu wadaalika kastafa waxaa saftay haada kan iyo wabnii wiilkaygaa saftay weeye yani wuxuu leeyahay macduufka wowda khawaasta ay leedahay waxaa ka mid ah macduufka iyo macduufu calayhiga haddayan kala maarmi karin macduufu calayhiga in lagu maarmay macduufka laiska xadfaa haddayan dhici karin xarafka loo isticmaalaya cadafka wow waxaan ahayn ma noqon karayo waayo xuruufta kale tartiib iyo macaani kale ay keenayaan mutlaqul jamac waxaa keeni karaa wowda wey mudlaqujamc keli ah yani xuruuf kaleo mudlaqujamc keenta w soo wadaa uu keeni doonaa musanif laakiin xuruufta mudlaquljamca keeni macaani kalea u helisa ee xuruuf xaraf mudlaquljamc keli keeni karaa wowda wey mar hadday wowda mudlaquljamc macnaheeda uu yahay mudlaquljamc wax ka badanna ayan keenaynin labada shayee aan kala maarmaynin wow ayaa la isugu cadfi karaya kala maaran la'aantana waxyaabaha keenaa waxaa ka mid a ah, caamilka meesha yaallaan laba ruux ka yar ka suuroobinba isdafada u miaaliye wey safasha safa ayuu iftacala u bineeyey tadii baa saad loo bedel labadii saa ayaa isku idqaame maya tadii baa ta loo bedela u jeeda istafa istafa mustafa oo kale waay marka istafa safasha waxaa waxaa waxa ugu yar waxay ka suurowdaa laba ruux laba ruux ka yar hal ruuxaa saftay wax suuroobi kara maaha hal ruux keligiisaa istaagaya laakiin saf ma noqonayo saf waxaa ugu yar inta inta uu ka suuroobo laba ruux maadaama caamilkan macduufu calayhiga oo keli ah uusan ka soo fuli karin oo macduufka loo baahan yahay waa in loogu soo cadfo waajib wey waxaa la mid ah ishtaraka zaydun wacamrun ikhtasama zaydun wacamrun afcaasha alla warku ka yarba aan ka soo fulin wasus khasisay bihaa wowda waxaad ku khasistaa cadfo aladii kii cadafkii laa yugnii usan maarbaynin matbuucuhu matbuuciisaan maarmi karin taabic kama maarmayo wadaalika kastafa waxaa saftay haada kani iyo wabni wiilkaygii ayaa saftay wاlfaau litartiibi biاtiصaali wauma litartiibi biاnfiصaali wksus bifaa'in cafa ma laysa sila cala اladi istaqada anahu sila wاlfaau fa litartiibi tartiib ayay u sugnaatay biاtiصaalin maca اtisaalin xiriir mici lala qabo wauma lafdiga umana litartiibi tartiib ayay u sugnaatay biاnfisaalin maca infisaalin soocan micii lala qabo wakhsus khasis bifaain fa waaad ugu khasistaa waxaad ku khasistaa cadfa maa shay cadafkii laysa aan ahayn silatan sila aan ahayn cala aladii kiina lagu cadfo istaqara sugnaaday anahu sila sila inuu yahay yacni wuxuu leeyahay fa iyo uma macaanidooda ayuu halkan ku sheegayaa macduufka iyo macduufu calayhiga markay isku cadfaan laba macnay faa'iidaynayaan mid walba laba macnuu faa'iidayni waawda waxay faa'iidayni fadan ujeedaa waxay faa'iidayni tartiib iyo tacqiib wax la yidhaahdo umana waxay faa'iidayni tartiib iyo taraakhi wax la yidhaahdo fada tartiib iyo tacqiib ayay faa'iidayni tartiib waxaa loo jeedaa macduufka iyo macduufu calayhiga sida loo sheegay ayay u kala horreeyaan waayahay oo xukumka meesha yaallaa way wada sameeyeen laakiin way ku kala horreeyeenoo macduufu calayhigaa ku horreeyey macduufkana wuu ku dembeeyey waayahay tacqiibna waxaa loo jeedaa wax weyn kalama ayan dambayni way isdaba socdeen oo haddii aad tidhaahdo jaaa zaydun fa camrun macnihii wuxuu noqonayaa zayd wuu yimid markuu yimid kadibna camaraa ka daba yimid zaydaa hor yimid faadaa faa'iidayna hor imaatinka camarna wuu ka daba yimid wax weynna kama dambayne markiiba wuu ka daba yimid macnahaasay faa'iidaynayfaad waa tartiib iyo tacqiib waayahay umada waxay faa'iidaynay tartiib iyo taraakhi tartiib bay faa'iidayni oo macduufka iyo macduufu calayhiga waa kala horreye xukunka ku kala horreeyeeno macduufu calayhigaa ku horreeyey macduufkana wuu ku dembeeyey taraakhina way faa'iidayni oo aad bay u kala dembeeyeen macnaha iyo umadaa faa'iidayni waayahay fa'da tartiib iyo tacqiib marka ay faa'iidayso waxaa dhici karta sababna inay faa'iidayso weliba khaasatan waxa ay cafi jumle hadduu noqdo ama wasfi haddii uu noqdo labadaa jeer jumlo haddii ay cadafto ama wasfi ay cadafto fa'da asal ahaan waxay faa'iidaysaa tartiib iyo tacqiib macooda sabab bay faa'iidaysaa oo xukunkan sababka keenay ayay fa'da faa'iidayni oo laga faa'iidaysani sidaas darteed usuuliyiinta masaalikul-cilla marka ay ka hadlayaan masaaligta cillada waxay u qaybiyaan laba qayb ee mustanbada iyo hayru mustanbada yani cillo mustanbaa iyo cillo aan mustanba ahayn hayru mustanbadadaa saddexa ama labaa loo qaybin karaya mansuuso iyo mujmacu calayhi cillo mansuuso oo naskaba uu sheegay iyo cillo mujmacun calayhi oo ijmaaca ku xasilay iyo mustanbaa mustanbada ay qaybiyaan mustanbadada waxaa ka mid a xukumka haddii fa la geliyo ama wasfi fa haddii la geliyo fa'daas caatifada ah sabab bay faa'iidaysaa iyo cilladii xukumka ayay faa'iidayni asaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa faqdacuudan de waa kiilahaa aan ku mari jirnay ibnu hishaam qadriga faqdacuudan khabarkii maahe khabarka waa xadfan yahay khabarkuuna ku cadfaya soo maahan marka faqdacu xukumkii weeyaanoo saariqa xukumkii la marin lahaa ay weeye iqacuu xukumkii baa fa la geliyey fa lana waxay daliil iyo calaamad u tahay xukumkan waxaa keenay jumladaa hore oo saariq iyo saariqnimada tuugnimadaa keentay tuugnimo haddaayan jirin ruuxaan gacantana lagama gooyeen fadaana macnaha keeni haysa marka fadu waxaa haaliba jumlo haddii ay cadafto ama wasfi iyo waxyaabaha ay cadafto ee inay sabab faa'iidayso inayan faa'iidayninna waa dhici karto wax sababa inayan faa'iidayninna wax suroobi kara weeye sabix isma rabbika alaclى aladii khalaqa fasawa sawaadaa sifaada ku jirta wax sabab way faa'iidayni male ila hadduu abuuray ka dhalan mayso inuu dhammaystiro inuu dhexda kaga ku joojoogoa ah, waa dhici karti marka ee sababba faa'iidaynayso laakiin sida haalibka ah sabab inay faa'iidaysaa la yaqaana fa'da tacqiib bay faa'iidaysaa tacqiib shay walba tacqiibkiisa calaa xasabihi ayaa loo eegayaa sida ka suurowdo ja'a zaydun fa camru zaydaa soo galay markiiba camaraa ka soo dabagalay waay tazawaja zaydun fa wulid zayd wuu guursadee waa loo dhalay he waa loo dhale marka laleeyahay markiiba islaamta uuray qaadaye uurkii intay doontaba hawadhay dhashay sida ayaa loo jeedaa ee looga jeedo saastii islaamtii iyo ninkii ay isugu tageen horta markiiba cadw ay dhashay taa mumkin maaha waayahay wlfaau fa litartiibi tartiib ayay u sugnaatay biitisaalin maca tisaalin itisaal micii xaal ay tahay ayay tartiib u sugnaatay wa uma lafdiga uma litartiibi tartiib ayay u sugnaatay biinfisaalin maca infisaalin soocan miciisa xaal ay tahay waqsus khasis bifaain fa waxaad ku khasistaa cadfa maa laysa silaha halkanaan ka tagay wuxuu ujeedaa fada khawaasteeda waxaa ka mida shay raabit u baahan jumla raabit u baahatay jumladan raabitkeediibu way wadataa waxaa bannaan jumlo kaloon raabit wadanin inaad ku soo cadafto fana aad u isticmaasho fa waxaan ahayna sidaa uma isticmaali karti jumlaa raabit u baahatay maxay ugu baahatay jumlada waa khabar mubtada ay khabar u tahay raabidkii xiri lahaa ayay u baahan tahay ama jumladani silo weyn ismi mawsuul ayay silo u tahay caa'idkiibay u baahan tahay ama jumladanay xaalo weeyaan saaxibulxaalkii damiirkii u noqonayee rabdin lahaa ayaa loo baahan yahay jumladani raabidkii way wadata waxaa bannaan jumlo fa wadatoo bilaa raabida inaad ku soo cadartaa waa bannaantay sida waxaad tidhi alladii yaiiru fayaqdibu zaydun addubaabu alladii kan yaiiru duulaya alladii ismu mawsuulo mubtada yaiiru jumladeeda ku sile faacilka yaiiruna caaidkii wey jumlada waa dhammaystirantahay waa sila aladii yaiiru fayadabu zaydun baa tiri fayadabu zaydun zaydna uu xanaaqayo fayadabu zaydun jumladani waxay ku cadfan tahay yaiiru jumladeeda jumladii siladay ku cadfan tahay isla markaana yadabu zaydun wax damiira ma wadato fa haddii loogu cadfayaa way bannaan tahay fa waxaan ahaynna kuma bannaana xataa sidaa musanifka uu sheegay cagsigeedaa bannaanoo jumlo aan silaannimo oo u ama khabarnimo aan u suubanin jumlo silaannimo iyo khabarnimo u suubata inaad ku soo cadafto fa ugu soo cadafta ayaa bannaan oo aad tidhaahdo zaydun qaama camrun fadarabow zaydun qaama camrun qaama camrun mubtadaha khabarkiisi weeye raabitna ma wadato jumladii fadarabahu daraba hudaasi jumlada aad ku soo cadaftay ayuu damiirkii ku jiraa maadaama faad ugu cadaftay jaais wey waa bannaantay wainsaanu cayni yaxsulu lma'a taaratan fayabdu wa taaraatin yajumu fayaqriqu ayaa baytu shaacir ahaa mubtaduhu musan ee waaga mubtadaha sooma khudarigaa beedka qoray wainsaanu cayni ishayda ininkeeda insaan wuxuu u jeedaa meesha madoow wax lagu arko insaanna waxa loogu bixiyey ruuxa marka uu ku soo fiiriyo suuradaadiyaa ku dhex jirtaa meesha ood ka dhex arki marka insaan sidaa ayaa lagu bixiyey wa insaanu cayni ishayda ininkeeda yaxsurulmaau biyaha ka feedmi taaratan insaanu mubtaday ahayd yaxsurulmaa'una waa khabar jumladani raabidna ma wadato raabidkii xili lahaa jumlada ma wadato wainsaanu cayni yaxsulu waxaa ka feedmi waxaa feedmi almaa'u biyaha feedmi taaratan marra ilintaa ka yaraanibu u jeedaa fayabduu markaasuu muuqani fayabduudaasaa damiirka ugu dhax jira fayabduu wuu muuqani huwa insaankiibaa muuqani maadaama fad ugu cadasay jaa-is wey waa bannaantay waqsus khasis bifaain fa waxaad ku khasistaa cadfa maa shay cadafkii laysa silatan sila aan ahayn cala aladii kiina lagu cadfo istaqara sugnaaday annahu asagu asilatu sila inuu yahay bacdan bixa tacdif calaa eh, kullin walaa yakuunu ilaa gaayata aladii tala icdif cadaf bacdan bacdi cadaf bixataana ugu cadaf calaa kullin wixii dhammaystirnaana ku cadaf walaa yakuunu mana noqdo ilaa haayata ladii kii haayadii mooye talaa raacayo xataa xuruufulcadafka ayay ka mid tahay haaye ayay faa'iidaysaa fii bacdi alaxyaan tacliil inay ku darsatana waa laga yaabaa laakiin marka ay wax cadfi saddex shardi ayaa loo shardiyaa afar shardina qolaa u shardinaya saddexdaa shardi saddexdaa waa laisla ogol yahay macduufka iyo macduufu calayhiga laba ismiyoo mufradi waa inay yihiin fa iyo waaw iyo uma jumla ay cadfi karin haddii la doono amaa xataa waxa ay cadfi laba ismi oo mufrada waa inay noqdaan ficli ma cadfi karto jumla ma cadfi karto laba ismi oo mufrada ayay cadfi shardi wey shardiga labaad macduufkan dambe macduufu calayhiga qayb ka mide waa inuu yahay bacdi waa inuu yahay ama kalbacdi waa inuu yahay qayb saddexaad shardi saddexaad macuufu alayhiga macuufka aay waa inuu macuufka macuufu calayhiga haaye waa inuu yahay meeshay u dambaysa dabayaaqadii waa inuu yahay saddexdaa shardi laba shardi musanifkaaba qoray bacdi waa inuu yahay macuufka oo macuuf calayhiga bacdi waa inuu ka yahay haaye waa inuu u yahay labadaa isagaa qoray laba ismi waxaan ahayna cadfi mayso shardi saddexaad wey waxay shardi afraad qaar ka dhigayaan lagana xoog badan yahay macuufka iyo macuufu calayhiga laba ismi keli anfici mayse laba daahir waa inay yihiin xataa damiirma cadfi karto qolaaleh laakiin sida raajixa damiir way cadfi karta ee laba ismi inay yihiin ayaa shardi ah labadaa ismi macduufka macduufu calayhiga qayb ka mide ah waa inuu yahay haayana waa inuu yahay haaye waxaa loo jeedaa meeshii dabayaaqadiisa ahaydee uu ku dhammaanaya haayatun fi sharaf ama haayatun fi lkhisa xagga wanaagga meeshii ugu dambaysay waa inuu yahay ama xagga xumaanta meeshii ugu dambaysay waa inuu yahay miaal aan ku siiyo miaalka ku garani waxaa tidhi akrtu samakata xataa rasaha asamakata mafcuulu bihi xataa xarfu cadfin rasahana samakadu ku cadfan yahay labadan ismiyay isku cadaftay asamakata iyo rasiga waa laba ismi shardigii u horay waa shardigan labaad ra'sigan macduufka ah bacdu min asamaka malayga qayb ka mida ah wey shardi labaad wey shardi saddexaad ra'sigani cunitaan marka la eego caamilka meesha yaalle cunitaankay marka la eego qaybtii ugu xumeed wey oo nin madax cunahe eh, minjihii uu soo dhameeyey iyo dhaxdii waay waayahay waa qaybtii ugu xumay hadduu sharaf ahaan qaybtii ugu sarraysay yahayna waa sida maatalambiyaau ataujaajmaatnaasu eh, xatalambiyaau baa tiri maatanaasu dadkii waa dhammaadeen xataalambiyaau ambiyadiina xataa waa dhimatay alambiyaau iyo annaasu oo la isku cadfayaa waa laba ismi ambiyada bacdun min annaas dadkunbay ka mid yihiin waana qaybtii u fiicneed oo haayada ahayd waxaa la mid ah bacdi waa inuu yahay baan ire kalbacdi hadduu yahayna waa la mid kalbacdi yani bacdi maaha laakiin bacdi ahaan ayuu u yar egyahay bacdi buu u yar egyahay sida ajabatnii aljaariyatu xataa xadiiuhabaa tii ajabatnii waxaa ii yaabgeliyey aljaariyatu gabadhii waa ii yaabgelisay xataa xadiiuhaa sheekadeeda xataa waa ii yaabgelisay alqa saxiifata kay yukhafifa raxlahu wazaad xataa naclahu alaaha anagi kusoo maray adriga soo maah adriisakmaana so marin beedkaasi mise hoosu ka dhigay hor kusoo mara malaynaya alqa saxiifata waraaqdii wuu tuuray ninkii mutalamis ahaa kee yukhafifa si uu u fududeeyo raxlahu qalabkii saaraas carari haya ilaa qalabkii iska fududayni kee yukhafifa raxlahu wazaada cuntadiina wuu tuuray xataa naclahu kabtiisina wuu tuuray hee kabta zaadka ka mid maahan laakiin zaadka ayay la tahay marka la eego cuslaynta ay cuslaynaysa marka wixii wixii cuslaynaya o dhanu iska tuura ayaa loo jeedaa warka icif cadaf bacdan qeyb cadaf bixataa lafdiga xataana ugu cadaf calaa kullin shay dhammaystiranna ku cadaf walaa yakuunu bacdu kuma noqdo ilaa gaayata aladii kii dabayaaqadii mooye talaa uu raacaya wallah aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed hayo su-aal adahaysa